wasalaam ka sugan eh, oon hadda aniga aqaano ma lahan oo si gooni ahaan in lagu cibaad looga khaas yeelo ama habeenkeeda ha la sooma hala hala la tukado ama qur-aan dheeri ha la akhriyo amaba oo loola qasda aan kala jeedaa shan iyo tobankan fadli ay gooni u leedahay ama maalinteeda soon la sooma ha noqotee wax gooniya ah ku soo arooray ma aqaan in mushaaxanada iyo qofka cuqdad inuusan qabin ood qof muslima cuqdad u qabin ta iyada aad bay muhiim u tahay aad bay muhiim u tahay marka mushaaxano iyo qalbiga inaad qof muslim wax ugu hays taa un saacaddan la jooga iska bix inaad wanaag badan ka heshana adila ku soo aroortay marka intaas iyada ah ha kaaftoomo oo qofka inuu qalbigiisa wax ilaahay uu khalqiyo muslim ah inuusan wax ugu hayn qalbiga yacnii qofka uu noqdo qof nadiifa ah, ama ha ku dulmiyo ama abbaha ha dilo ama canugaada ha dilo ama adig dhib ha kuu geysto ama xoolaha kaa dhaca ama ha ku caayo ama si kale ha noqoto inaad waxaasoo dhan iska dhaafto ood qalbigaada ka saarta inaad waxu haysato ood hoos hortaada soo dhigato wa kullu ladii fowqa aturaabi turaabun cuqdadan iyo baabkan cuqdada ay kuu galayaan wax adduunyo weeyaan adduunyadan dhanna dhammaanteed way dhammaana kullu man calayha faan wayabqa wajhu rabbika duljalaali wاlkraam cid bini aadam inaad wax haysato calooha qalbigaagan nadiifsa in allah shan iyo tobankan shacbaan taas inaad marka ku hesha waa dhici kartaa sida bacd aladila kusoo aroortay wanaag aad waa laga yaabaa caw halkan waxaan ka bilaabaynaa eh, majlis aad u qiimo badan weeyaan inkastoo microfoonka ay cilad ku jirta waa lala xarbinhayo wada jeedaan eh, laakiin in allahu tacaala intuu ilaahay noo qadaro subxana wa tacala umaan helaynaa ilahay hanoo hagaaji subxana wa tacaala eh, caawa majliskan waxaan ka bilaabi doonaa maqsad aada muhiim u ah waa almaqsid araabicu maqsadka afraad axkaamu اlusra axkaamta qowska axkaamta qowska ayaa halkan ka gelaynaa inteeda badan nikaaxi iyo طalaaqi iyo wixii la xiriira ayaa axkaam اlusra qeyb ka noqon doona in sha allahu tacaala axkaamu اlusrati qowska axkaamtiisa alkitaab اlأwalu kitaabka koobaad annikaax waa guurka waankixu اlayaama minkum wالصaalixiina min cibaadikum waimaa'ikum liyakunuu fuqaraa yuqnihim اllah min fadlih waxaa weeyaan adiladii nikaaxa ku soo aroortay iyo ayuu kitaabkan dhan u caqidanya weyaan alfasl اlأwalu fasalka koobaad axkaamu الnikaax nikaax axkaamta uu leeyahay ayuu fasal yahay weeyaan baabu الtarkiibi fi الnikaax nikaax in laisjeclaysiiyo oo laisku booriyo ayuu baabkan u baab yahay baabkan u baab yahay xadiidka laba kun saddex boqol iyo laba iyo soddonaad can anas bin malik waxaa laga wariyey radia allahu tacala an arda qal wuxu yidhi anas bin malik jaa waxaa imaaday alaaatu rahtin saddex nin ayaa yimaadeen ilaa buyuuti aswaaji اnabiyi sala allahu calayhi waali wasalam guryaha xaasaska nabigeena ay yimaadeen calayhi asalaatu wasalaam yas'aluuna iyagoo weydiinayaan can cibaadati اnabiyi sala allahu calayhi waali wasalam nabiga cibaadadiisa ay wax ka weydiinayaan oo nabiga suu cibaadaystaa muxuu salaadu tukadaa muxuu soon soomaa saasay leeyihiin falamaa goortii ukhbiruu loo sheegay kaannahumaba iyagoo taqaaluhaa yaraystay cibaadada nabigeena sala allahu alay slam markii loo sheegay intuu nabiga tukana calayi slat slaam iyo soomkiisii waxay u arkeen waxaan macno badan lahaynba aada u kooban fa qaaluu kadibna waxay yidhaheen iskugu qilbixiyeen wa ayna inteebaa naxnu annaga min annabiyi nabiga annaga xaggeen isu joognaa annagii nabiga calayhi salatu slam xaggeen qad afar allaahu lahu alla wuxuu u dhaafay maa taqadam wixii hormaray oo mid dambigiis ka mid a iyo wamaa ta'hara wixii gadaal maray intaas markay dhacday oo iyagii isu qiildaareen ayaa kadibna waxaa weeyaan waxba ay madaxa iska saareen qaala axadu midkooda wuxuu yidhi amaa ana anigi miya fa innii aniga usalli leyla abadan habeenkii oo dhan weligay waan tukanaya habeenkii o dhan salaadaan ku jiri wa qaala aakharu mid kale wuxuu yidhi ana asuumu zamankii o dhan waan soonaani walaa aftiru afurun ligama sugaayo wa qaala aakharu mid kale soobada wuxuu yidhi ana aniga actazilu waxaan ka fogaanayaa annisaa dumarka falaa atasawaju ma guursanayo abadan weligayna ma guursanayo nin wal meel buu dhacay nin wuxuu salaadiu la go'ay midna soonkiu la go'ay midna wuxuu la go'ay inuu xibintiis taranka ilaashado oo isna markuu guursanayn de wuxuu kaga mashquulaya cibaadaadka kale uu ku mashquulsan fa jaaa waxaa yimid rasuulula rasuulka laa yimid sal slm ayagay u yimid faqaala wuxuu yidhi antum aninka miya aladiina kuwii ah qultum dhahay kada wa kada ragga guurkii iyo mxuua salaaddii oon laga saaxanin iyo soomkii aan la afurin nimanka warkaas ku dhawaaqay oo naftooda ku waajibiyeel adinka miya jawaabta maxay noqonaysaa saas weeyaan ha amaa wallaahi allan ku dhaartay innii aniga la akhshaakum kiin idinkugu baqitaanka badan ayaan ahay lilaah alla weyne oo atqaakum idinkaga ah, idinkugu baqitaanka badan khashyada iyo taqwada waa isku macno dhow yihiin weeyaan laakinii aniga asuumu waan soomaa wa uftiru waan afuraa wa usalli waan tukadaa wa arqudu waan saxdaa wa atasawaju waxaan guursadaa annisaa dumarka ayaan guursadaa faman raqiba qofkii naca oo iska diida can sunnatii sunnadayda falaysa minii aniga nebi maxamed ah igaba mid ma ahan oo sunnadaydii ma haaya ariiqaygii ma haya diintaydi kuma toosna saas ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waali wasalam xadiidkaana bukhari muslim ayaa soo saaray marka xadiidkan cadiimka ah waad garanaysaan wuxuu la dagaalamaya altashadud fi lcibaada cibaadada qofka inuu nafta iskaga bixiyo oo isku xiijiyo ayaa laiskaga digayaa ilaahayna wuxuu leh subxaanah wa tacaala taaha maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqaa qur-aanka kuguma soo dejinin inaad qur-aankii ku kadeedanto qur-aankii inaad kadeed iyo cadaab iyo culays iyo waxaan la qaadi karin iyo daal iyo murugo aan go'itaan lahayn inuu qur-aankii ku dhaqankiisii iyo barashadiisii kugu noqda laguguma soo dejin qur-aankan waa barwaaqo qur-aankan waa khayr qur-aankan waa nicmo qur-aankan mar nebi aadam intaan la khalqin ka hore samaawaadkuu kaaga warramaya oo si cad oo lahuba ayaad nebi aadam oo lahalqa ayaa halkaa lagu soo dhigi oo daawanaysa ood fiirini qalbigaada ku daawani waxaa lagaga warramaya isagii oo nafta lagu afuufay waxaa la daawani isagoo magacyadii ilaahay intuu khalqoo dhan magacyadoo la baray isagii oo malaaigtii isaga tartan inta la geliyey malaaigtii muxuu laga badiyey ayaa laguu sheegi isagii oo waxaa weeyaan janno la geliyey oo laleeyahay inta ugu dabaal inta umar adiga xaaskaaga xaaski looga uumay feertiis dambe ayaa lagaga warramay markaasa waxaa weeyaan amar ayaa la siinaya amarkii ayaad dibna ibni aadam dhaqankiisa ayaa muxuu ahaa waxbaa ka dhici kadibna asagi iyo ibliis iyo umuna hawa ayaa kadibna la soo dejinaya ihbiaa dega ihbiuu dhammaantiin soo wada dega hoobta yani qur-aanka waxaasuu kaaga warramaya wuxuu kaaga warramayaa ilaahay awlihiisu siduu u gargaari inaa lanansuru rusulana wاladiina aamanuu fi اlxayaaةi اdunya wa yowma yaquumu اlashhaad qur-aanku wuxuu kaaga warramayaa dadka ahlu jannada yacni fiiha anhaaru min maaءin hayri asir waanhaaru min labani lam yatagayar طacmu waanhaaru min khamr ladati shaaribiin waanhaaru min casalin musafa qur-aanku waa uns waa wehel aanan go-itaan lahayn qur-aankaas noocaasa waxaa le nebi maxamedow calayhi salaatu salaam inaad ku dhibooto ood waxaa weeyaan qoorta kuu gala ood ku kadeedanto ood muxuu ahaa laf dhuungashay uu kugu noqdo laguguma soo dejin طaha ma أnزlna عalayka الqرآن تشhقى إlا تذkiraة لman ykhشhى تنزيiلا miman khلق الأرض والسamاawaaت الculى kadibna الرaحmن calى اstawى qur-aankaas marka ay xataa aan la ogoleen qofka in laisku kadeedo salaad ha sheegin arixnaa biha ya bilaal in lagu raaxaysto soonkii saasoo kale laakiin qofka guurkii laftirkiis waa noo imaan doontaa waa تزawaju النiساء marka dhan walba qofki adduunkan waa janno aakhirana waa janno jannada adduunkan waxaa saas u ah alqalbu alhaadi alhaani almuطma'in qalbiga degan oo xasiloon oo ilaahay subxana wa tacaala oo an tumina bilqadari khayrihi wa sharihi la taagan qalbigaas isaga ah iminaanka halkaas uu ka imaanaya qalbiga imaanka iyo xasilnada uu ka imaanaya waxaa weye waa qalbiga ilaahay wuxuu kuga qadara waad heli wuxuu kuu diidana innama saaraysid intuu alla ku siina nicmadan qofku la yaxyaxa inuu ka shukriyo qofkaad waraysan inta nicmo uu haysto wain tacudu nicmat allahi laa tuxsuuha lama koobi kara nicmooyinkii hal shay kuuma sheegayo subaxdii niyow dhibbaa dhacayo la khasaariyo inta kale oo dhaga i xanuuntayo mintaasaan ahayo inta igu dhacdayo qofka boqol shay ayuu sheegi nicamtiina intay mxuu intay ka badbadatay ayaa wuxuu ku siganaya innicamtii inuu ku kudma ood ku maashoodood ku dhinto qofkii ibni aadamka xaqiiqatan nicamta qofka faqiirka waxba haysanin oo laakiin mucaafaa fii badanihi jirkiisa caafimaadku u qaba nicmada ilaahay meeluu geeyolay nicmada alla meeluu geeyola'ya qofka jiran oo hadana ilaahay uu dhaqaalaha siiyey waa sidaas oo kale hakada yani qofka ibni aadanka indhahan kaligood shukri la bixin karin maxalushaahidka marka maxay tahay diintan waa yusr sahal waa xad ayay leedahay xadkaana ku cibaadayso xadkan ku shaqayso xadkan ku raaxayso xadkaad mxuu ahaa ku hurud xadkaan ku soo jihood xadkaan yani waa wax iska aad iskaga fudud marka diintan culays qof iskagadhiga oo isxiijina oo indhaha taaga oo waxaa weyaan ummadda waa halaagsanta la taagano yani rafaadsan haddii aad aragto qofka isaga waxaa weeyaan waxaad tidhahdaa u kaadi tartiib ummaddan adig ma khalqin allah khalqi subxaana wa tacaala adig waxaa laga doonaya jidka wanaagsan farta ugu fiiq jidkan ayaa toosan kan ayaa lagu jannogeli kan ayaa waxaa weyaan fiican iska ilaali ha ku dhicin wanaaggaasaa kaa horeya khayrkaasaa kaa horeya safka nabigaad gelaysa calayhi salaatu wasalaam saqaro ayaa lagaa badbaadinaya cadaab qari ayaa lagaa badbaadinaya waxaa weeyaan sabcatu yudilluhum al ayaa lagugu dari qofka dhankaas aadi tashadud yasiruu walaa tucasiruu ehe maxaa ku xigay xadiidka maxaa ku xigay wabashiruu walaa tunafiruu wabashir war dadku bishaaray jannaad gelaysaan insha allahu tacaala kulligiina waad gelaynaa u sheeg ummadda hadda ka hor waxaan kaga warramay mataqaanaa ragga qaaroo joogay nin sheekha ah iga warramay isagoo ka warramaan arkay ka sheekayna wuxuu dhahay magaalo ayuu sheekh joogay sheekhana naarta alla ka baqitaankeeda aada ugu ugu badan aad buu ugu baqaa naarta kaiiran maa yakhaaf min annaar kadibna ummaddii naarta inay ka badbaadaan buu rabaa marka waxaa marka laga baqa moog tahay man axaba shayan aktara dikrahu qofka aduu shay jeclaado oo badbaado inuu naarta ka badbaado shayga asagaa badbaado wix keenaya ayuu ku badinaya moogta mimbarkuu istaagayaa maan wuxuu ka hadlayaa cadaabalqabrigii maan sakaratmowtuu ka hadlayaa maalin wuxuu ka hadlayaa muxuu ahaa carasaat alqiyaama la istaagay maalin saqaruu ka hadlayaa maarladuu ka hadlayaa mid jahanamuu ka hadlaya mar mid wuxuu ka hadlayaa jaxiim wahaakada yani zaquumkii wixiyu maalin walba cashir gooniah baabkaasuu wadaa moogta waana sax dadkii marka waaba infiraarayaan sideedana ibni aadanka sidiisaba atarkiib watarhiib inaad qofka damac geliso jannada alle oo tirahdo jannada ilahay wanaaggaasa leeda hakada naarta all saasa marka taasaa lagu galaa hakada marna saaca wa saaca waa sooma marka wadaadkii masaajidka waa iska cidlaba saaxiibkiisa oo isku xir ahaan jireen ayaa u yimid wuxuu yidhi warsey waxu jiraan wuxuu yidhi meeshaan khayr ma laha dadkan ibni aadankan khayr maba lahaba maxaa yeelay wax aan reebay ooba adilat alwaciid iyo goodiska alle iyo naarihii iyo waaan wax aan reebe lama arko maca daalika salaadin waa kasii tegayaan khayrkooda way sii yarayaanayaa markaas wuu ogaaday ninka inuu dhanka un tarhiibka cabsigelinta basa ya bas maalin dambe wuxuu yidhi waay kalim may siin kartaa hawa ku siinaya masaajidka markaad soo galaya kadibna wuxuu ka bilaba asalamu alaykum alaykum salam membarka u fuulay wuxuu dhahay bishaaraysan miyuhu maanta adeegaa idin wadaa liisoo dhiibay nebi maxamed a soo dhiibay alayh salatu slam bishaaro uu nabi maxadiisoo soo ayaan idiin wadaa ma idiin sheega arnoo sheeg halkaasaa laga bilabay arrinta markaasaa wuxuu ugu bilaabay salaaddii ay soo aadeen bishaarada koowaad wuxuu yidhi markaad weyse qaadateen ood weysadii muxuu ahay aad dhammaysateen wejigii dembigii waa laga daadi gacmihii waa laga daadiyey lugihii waa laga daadiyey wax alla wixii dembi oo saarnay horta hoobib kow bishaarada qabsado nabi maxamed idiin soo dhiibay ma qabsateen ha tan labaadna soo bixitaankaad soo baxdeen oad ka soo baxdeen gurigiina o halkaan imaadeen raggi fadhiyo ula hadla mogti dadka islaamka fadhiyey marka wuxuu yidhi darajana kor loo linkugu qaaday tallaabo kasta midna dembiyaa linkaga dhiday bishaaro labaad qabsada masaajid markaad soo gashay ilaa hadda inta aad fadhideen salaadaad ku jirteen malaa'igtana waa dhawaaqaysaa waxay leedahay allaahuma khfir lahu allahuma arxamhu bishaaradaas kulli nebi maxamed a iisoo dhiibay calayhi salaat halkaas ugu bilaabay bashiruu walaa tucasiruu bashiru walaa tunafiru raggii marka markii darsiga la dhegaystay nin walba xaafaddu ku laabtay war duca qaba ayaa imaaday oo bashaaro noo wadaa ka dhacday moogta kadibna masaajidkii dhowr maalmoodba wuxuu noqday labad gebi bug bud marka xaafaddii dhan buu ahanuuntay ilmihii dumarkii islaamkii kala cararyo kala yaacay dhanaa meesha iskugu yimid marka ninka war wuxuu yidhi waxaad yeelaysaa dad nafta ugu qaadee bal waxaad yeeli horta tarkiibkan muddo ilaa ummadda horta ay dadka o ba waaba khalaas waa saseenba ilaa marka laga gaarba horta dadka qooy oo marka waxaan kala jeedaa diintan waa noocaas tashadud iyo iscadaab iyo nafska bixin iyo ma ahan ilaahay baa subxana wa tacaala jannada abuuray naartan abuuray qofka marka inaad un ilaahay ka baqa loo sheega naarta ilaahay loo sheega jannada alla loo sheega karaamada alla loo sheega cadaabka alla loo sheega oo qofkii labadiiba markuu gebidhac ku dhici rababa u yidhi manaarta laad ku dhici kartaa haye markuu muxuu ahay cibaadada ka yar gaabi u le xageed ugu saxanaysa waxaan jannada ilahay ku sugayse walaalaakhirata akbaru darajaat akbaru tafdiila waakada almu marka huluwiga iyo xadgudubka nabiganu ugu digay saxaabadiisa calayhi salaatu wasalaam xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo soddon iyo saddexaad can cabdillahi bn mscuud radi allahu ta arda qal cbdillahi bn mscuud kunaa waxaanan maca nabi nabigaan la jirnay sal l slem shabaaban annagoo da'yar ah laa najidu shayan waxbana aan haysanin xoolola'aan gacmahanaga iska maran faqaala lana wuxuu rasullahi rasulka wuxuu noo yidhi sal slem yaa macshar ashabaab war dhallinyaradii makaana kulankeediiyo ama dhallinyaroy man istaaca qofkii awood alba'ata ba'a iyo awood qofkii lah oo waxaa weeyaan guurkii awood u lah baa'ada waxaa weeyaan qofkii inuu ximin tarantahaan caafimaad ku qabo sidoo kale inuu xoolo aad ku guursada haysto falyatazawaj ha guursada fainahu maxaa yeele guurkaas aqadu isaga ayaa laabitaan badan lilbasari aragga oo xaaraan in la eego aragga ayuu laabayaa oo qofka aduu marba xaas leeyahay xaaraan ma egaayo wa axsanu isagaa u dhowritaan badan lilfarji farjiga inuu meel xun ku dhacana isagaa ugu dhowritaan badan guurkaas oo qofka aduuba xaas leeyahay xalaalla ah, xaaraan kuma dhacayo weeyaan waman lam yastatic qofkii aanan awoodin fa calayhi bisawm sawm ayaa dushiisa ahaaday oo ha sooma fa innahu lahu wijaa soonkaas wuxuu yahay dhufaanitaan ama raaya bixin qoorobixin qofka in muxuu ahaa la korme koran laga dhigo saas ayaa muxuu ahaa ugu dhowaan baday qofka marba hadduu soomo oo soonku wada bil bil labaad wahaakada ayaamalbeedka soon waxaad soontaa muxuu ahaa itnain walkhamiis wahaakada qofki marka shahwadii iyo wixii dhan waa iska baaba'ayaan qofkii qalbigiisa dhanba waxaa weeyaan wuu degayaa cibaadada alle alla baqitaankiisa wuu aadayaa waxaa daciifa eh, jirkii awooddiisa daciifi marka ruuxdiina waa xoogaysanaysaa saas ayuu nabigeena nagu tawjiihiyey uu nagu aadiyey calayhi salatu slam bukhaari muslim baa soo saaray xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo afar iyo soddonaad can abi najiix waxaa laga wariyey almakiyi ee reer maka ah qaala wuxu yidhi abi najiix qaala rasul wuxuu yidhi sal allahu alay waslem qaala wuxuu yidhi ninkaas abi najiix ilmaki qaala rasu rasulka wuxuu yidhi sal slem man qadara qofkii awooda calaa an yankixa inuu guursada oo falam yankix aanan guursanin falaysa mina anaga naga mid ma ahan ayuu yidhi weyaan daarim ayaa soo saaray rijaalu iqaat laakin waa mursal mursal lama taqaanaan min anwaaci addaciif sidaa weyaan laakiin ayada oo waciidka uu ku jirin laakiin in laisku booriyey in la guursada oo mxuu ahaa waa wax macruufa sayd cumar radia allahu tacala arda waxaa laga soo naqliyaa inuu yidhi qofka kama hijroodo oo kama tago inuu guursado ood guur ma diida ilaa laba qof mooyane laba qof umbaa guur diiddo qof saddexaad ha ka sugin haddii qofka aad guur diida aad aragto awooddii guurkii aad u guursan lahayn uu leeyahay oo daqaalihii iyo caafimaadkii iyo xaaskii uu heli karo uu guurka ka maago laba cudurunbaa hays tan koobaad inuu jiran yih oo de wixii maba awoodi kara ama jiri cudwiga asaga lafsi ha ka hayso oo meeshii laftarkeedii amaba xanuun kale uusan waxaanu geli karin inaad hay labadoo suuragal wa tan labaadna walfisqu iyo qofki inuu faasiq yahay oo xaaraan dabaalada u yahay oo ilaahay caasi ku caasi u yahay labada arimood unbaa qofku diida sayd cumar ayaa laga soo naqliya radia taala arda baabu karaahati tabatul annaga waxaan nahaysta marka qofka soddon san jira soddon shan san jira labaatan iyo sideed san u jira ma guursanay caafimaaduu leeyahay ma guursanayo sax maahan arrintayda arrintayda sax maahan gabdhihi majin baa guursani marka gabdhihii markaa gaaran waa qaangaareen labaatan markay gaarto gabadha khalaas waxba dhibama ma lahaba markay dhaqmaad baxayso gabadhii ilmihii dhalitaan ka baxaysana tan ugu fiican afartan ay gaaraysaa soddonay gaartay soddon iyo shanay joogtaa afartan gaa waxba uguma dhinno maxaa laga guursani maxayna guursanay iyadana waaba rafaaday marka calumuum masaladaas ayada ah nimanyahow dayaray dhalinyaroy meesha ayada ah mana mana laga bilaabo mana wa ulaaa wa rubaac ya fain lam tacdiluu fawaaxida eh, sheekh cumar faaruuq caleyh raxmat ullah ayaa wuxuu dhihi jiray ninka ragnimo isku hayo waa inuu horta laba ka bilaabo saddex afar midka tacbaanka oo sakaraadka ah waxba aanan yani markaas xabata usoo noqdo saasuu dhihi jiray caleyh raxmat ullah ilahay jannaansa subxana wa tacaala baabu karaahata tabatul guur in laga go'a ah, karaahinimadeeda iyo walkhishaa iyo in laisdhufaano oo qofka uu muxuu ahaa qoryihii iska garaaca ama iska bixiyo inay xaaraantan la ogolaan ayuu baabkan u baabiyay xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo karaahadan waa ariiqat salaf wa karaahiyada caadigahayd oo waxaa weeyaan aad taqaaneen kutub alfiqi ma aha xadiidka laba kun saddex boqol iyo shan iyo soddonaad can sacd ibn waqaas waxaa laga wariyey radia allahu ta an qala uhi sacad radda rasuullah nabiga alle wuu celiyey uu ka diiday calaa cumaan ibni madcuun saxaabiga jaliilka wuxuu ka diiday radi allahu ta an arda guurka inuu ka go'a walow adina lahu hadduu nabiga inuu guur ka go'o u idmi lahaa lahtasaynaa waan isdhufaani laheennay oo raayaha ama qooraha ayaan iska bixin lahen ama iska tumi laheennay kadibna cibaadan uga olhena weyaan buhari muslim ay soo saaray laakiin arrinteeda lama ogola baabu anwaaci nikaax guurka noocyaalkiisa fi ljaahiliyati xilliga jaahiliga la guurka noocyada aad lahaan jiri ayuu baabkan u baabi laba kun saddex boqol iyo lix iyo soddonaad can aishata waxaa laga wariyey zawji nabiy radia taala ardaha um lmuminiin ana nikaaxa nikaaxa caaisha waxay leedahay ana nikaaxa guurka kaana wuxuu ahaaday ana nikaaxa guurka fi ljaahiliyati xilliga gaalada oo reer qurasheed ay gaalada ahaayeen kaana wuxuu ahaaday calaa arbacati anxaa saddex ama afar afar qaybood ayuu ahaa afar dhinac ayuu ahaa ama afar nooc kan koobaad fa nikaaxun waa guur oo minha fa guur oo minha iyada ka mid ah nikaaxu naasi dadka guurkooda alyowma maanta weyaan maanta muslimiin la yahay habka wax loo guursadaa loo guursan jiray yakhtubu rajulu qofku wuxuu doonayaa ila rajuli u doonayaa waliyatahu gabadha asaga uu ka yahay ayuu ka doonanayaa aw ibnatahu ama gabadhiisu ka doonanayaa fa yusdiquhaa kadibna meherkii ayuu siinayaa wuu ka dooni gabadhii alla siini meherkii ayuu siinayaa uma yankixuhaa kadibna wuu nikaaxsani ariiqaas waa ariiqa haddaba jiro oo la yaqaano waxaa weeyaan kaas miduu ahaa kan labaad wa nikaaxun akhara guur kale kaana waxu ada rajulu ninka yaquulu midki mid yidhaahdo limra'atii haweenaydiisa idaa ahurat haddii ay daahir noqoto dhiiggii min amtiha dhiiggeeda ay daahir ka noqoto arsilii waxaad qof u dirtaa adeeg ilaa fulaan hebel ninka la yaqaano ninkarmeedka ahaa oo hebel ahaan qof u dir fastabdici minhu yacnii ka dalab inuu kuu galmoodo istabdici yacnii galmo ka dalbo si waxaa weeyaan amaba eh, intuu ku galmoodo kadibna uraad ka qaad kadalba ninkiiya wuxuu dirayaa diyuuska balmaqla xaaskiisu wuxuu leeyahay nin usoo dir nin yani u yeero kow wayactaziluhaa zawjuha kadibna ninkeeda uu ka fogaanaya walaa yamasuha ma taabanayo abadan weligii xataa yatabayana ilaa ka caddaado xamluha uurkeeda iyo xaamilnimadeeda min dalika rajul ninka isagaa alladii kaasu tastabdicu minhu ay ka uur dalbayso oo muxuu ahaa inaad eh, ka urowda ay rabto faida tabayana markuu caddaado xamluha inay xaamilo tahay asaabaha zawjaha ninkeeda u galmooni in idaa axaba hadduu jeclaado wa inamaa in kalamaan yafcal wuxuu u yeelaa dalika arrinka isaga ragbatan fii najaabati alwaladi canuga inuu najiib iyo canug ninkarmeeda noqdo ayuu ka raadinayaa fa kaana hada wuxuu ahaada nikaaxu nikaax alistibdac nikaax loo aqooni jiray alistibdac qofka inuu muxuu ahaa haweenayda ay raadsato inuu ninkan ay ilmo ka qaado noocaas nooc labaduu waaas weligeed ma maqasheen adduunka aad u qaabdaran wa dulli wa diyaasatii u darneed wa yani ninka inuu yidhaahdo xaaskiisii kacnin filaan u tag waxaa yeelay ninka waa nin geesi ah ninka waa nin aftahan ninka waa nin gabyaa ah ninka waa nin xikmad badan ninka waa nin sifaad iyo tilmaamo wanaagsan ayuu leeyahay wuxuu rabaa marka isagana mahal caran nacas wey koleyba kan hadda xaaska qaba caran inuu yahay laga yaaba iyo marka wuxuu rabaa in ninkaas canugiisi uu muxuu aha isagoo kale noqonn wuxuu inuu noqdo ninkaas oo kale war adduunka maqla acuudu billahi min ashaytan rajiim tan saddexaadna laakiin waxaad ogaataan waxaan la sheegaa marka loo eega kufriga gaalnimada maa waxay noqonaan yufticul inkastoo fira iyo muxuu ahaa ilaahay wuxuu ku abuuray ibni iyo xataa xayawaanaadka qaarkood wax ka orgiga waad aragteen orgiga ma ogola rida isaga muxuu ahaa ridiisa in loo dhawaado daanyeerka waad aragteen ma ogola muxuu ahaa in daanyeertiisa loo dhowaado ma ogola waad aragteen wax ka liidan marka waxaas oo dhan ulaaika kalancaami bal hum adal tan kale waa nikaaxun aakhara iyo guur kale yejtamicu rahtu koox ayaa ku ururayaan ama isugu tagayaan maa duuna cashara toban ka yar shardi waxaa wa toban ka yaryihiin toban nin rag ka kulmayaan fa yadkhuluun waxay galayaan cala marati haweeney u galayaan kow kulluhum dhammaantood yusiibaha way asiibayaan oo waa u galmoonayaan naagaa loo tegi toban dad ka yar weeyaan kadibna way u galmoonayaan acuudu bilah hal mar fa idaa xamalat haddii ay uurowda oy xaamilo noqota oo wadacat canugii ay dhasho wa mara calayha kadibna ay soo marta layaalin habeenna bacda an tadaca markay dhigta kadib xamlaha uurkeedii oy umusha kadib arsalat ilayhim adeega hebel u yeera hebel u yeera hebel u yeera raggaa loo yeeri falam yastaic ma awooda rajulu nin oo minhum ayay ka an yamtanica inuu arrintaas diido yeeritaanka cid karta lama arka cid karto oo dhihi karta arima imaanaya lama arka weyaan xataa yajtamicu cindaha ilaa ay agteeda ay ka wada yimaadaan taquulu lahum kadibna cindahaa xilliga asaga xataa yajtamicu cindaha ilaa agteeda ay kaga soo ururaan xataa yajtamicu cindahaa taquulu lahum kadibna waxay u qad caraftum waad ogeydeen alladii arrinkii kaana ahaaday min amrikum xaaladiin sayid waad ogeydeen oo xumaantii aad samayseen iyo waxa aad qabateen waad ogsoontihiin waqad waladtu waan dhalay gabar ha noqdo ama wiil ha noqdo fa huwa canugan ibnuka waa canugaadi ayay leedahay yaa fulaan hebelow raggii saa u eegaysaa mid ay leedahay cunugaada man axabad qofkii ay jeclaat bismi magaciisa oo fayalxaqu bihi kadibna wuu haleelayaa waladuhaa canugeedii oo canug isagoo canug hebel u dhalay ayuu noqonayaa balfiriadna imtiaan laa yastaiicu ma awood an yamtanica minhu rajulu ninkii ma dhihi kara anigi ma dhalil waa khalaas wa shabadaa ku dhacday dusha ku dhacday nooc kale oo saddexaad weeyaan kan afraad wa nikaaxu raabicu kan afraad nikaaxiisa iyo guurkiisa yajtamicu naasu dadku waxay ku ururayaan annaas alkaiir ee tiro badan way aruurayaan ay kulmayaan fayadkhuluuna cala almar'ati haweeney u galayaan laa tamtanicu ma diidayso miman jaaha qofka u yimaada ma diidayso mid u ahaadaba wahunna kuwa ayaga albaqaayaa waa dhilooyinka kunna waxay ahaayeen yansibna kuwa taago calaa abwaabihina albaabahooda raayaatin calanna takuunu ahaato calaman calaama lagu garto ahaato ay taagan jireen faman araadahunna qofkii doona dakhala calayhin ay mxuu xamaasho xaamilo noqotada cafwan ixdaahunna midood oo wadacad xamlaha uurkeedii ay dhasho jumicu lahaa ayagayaa loo dadkaa loo soo uruuriya wa lahum alqaafa min qaafa la dhihi jiray ayaa looga yeera qaafa maxay yihiin waa dad markay qofka indhaha saaraan waxay leeyihiin ninkan wuxuu u dhashay qabiil hebel kow wuxuu ka yahay jilib hebel kow wuxuu ka sii yahay jilib hebel wuxuu ka sii yahay waxaa dhalay waxay walaalo hebel waxaa dhalay hebel yani qof markay arkaan markiiba waa d n ma taqaana <laughs> d weeyaan laakiin oo indhaha wakhtiga nabigan waa dhacday alayhi الsalaa salaam ninka la yidhaahda usaama ibnu zayd iyo aabihii isku midab ma ahayn wuxuu ahaa nin madow oo ah. zaydna nin cad ayuu kadibna dadka farta lagu ifiya waa la dhihi jiray waryaa ah, ninkan usaamago muxuu ahaa baabkiis kuma aadano saasaa la dhihi jiray nabigana warku waa soo gaaray alai sla slam anta dadka waa soo gaartaa kadibna nin mudajaj la yidhaah almudraji ayaa yimid markaasaa labadii oo inta busta i wax issaaray meel ku wada jiifo oo lugihiin ay soo joodaan ayuu saas u eegay markaasaa wuxuu yidhi labadan lugood labadan lugood waa laba logood isdhahay ya waa laba logood oo isdhahay weligiina waxu arki maaha waa dad madaxoodu dadan yihin madowgii marka muhiim mah laakiin lugihii waa isla waad aragtay arrintan sooma ilmaha iyo aabahood isu eega lugihiia isla gacmihiia isla meelo badanaa isla wejiga xataa isla haddii xataa wejiga ay kala duwan yihiin meelo kale iskaga yihin laba isdhashay maba meela iskaga ekaan waay ma jiraysaba xitaa qofka hadduu aad u cadikan oo canugiisna aad u madowyi meel un lisaga soo qabana waa jiraysa ama annagaan garan ama aanan garanin marka qaafada marka nimankaas waa kow wa dacuu lahum waxay ugu yeeheen alqaafata qolyahaas maxaan ku magacawnaa xaaji shiraaye maxaa la dhihi ma taqaanaan qaafada ha af soomaaliga maxay dhaha dad isu eg maalihun ya dirso istirsoc istirsoc kaas waa wax ajaa'ib badan kaas aad u fiican istirsoc wadac istirsoca may noqotaa dee inta dadka istirsoco maanta dad ilaa halagi baabka may suragtaa ishe asmaanay istir istir aruurin istir kala saar haye culama allahay hay dirsoc miya sinji sinji inji injiga taqriiban h taas aad waa adiga cal umuum kaafada waa kuwaas marka ama sinji dhaha ama isir dhaha amaba dad aqoon dhaha amaba waxaa weeyaan sumad aqoon dhaha wahaa kada meesha laadisa la aada sinjiga waa aad bay runtii ay ugu dhowda naam ma la maqlay culama allahi sheekh xuseen wuxuu leeyahay wax la maqlaa iyo wax la fahma toona ma jiraan warkaad maku rasantiin maku rasantiin dee banaanka ubaxa meesha banaanka fariista waaya marka cashirka waa la soo gaabinaya waa sheekeynayna marka insha allah waaya cashirka waa la soo gaabinaya insha allah sheekaan gelayna marka waayahay wadacuu lahum lqaafa qaafaday ugu yeerayaan uma alxaquu waladahaa canugeeda waxay haleeshiinayaan biladii ninkii yarawna ayaga ay dhahaan ninkan ay canugan ay isku isir ama isku sinji yihiin weyaan o faltaaa bihi markaasuu haleelaa ulxaqa bihi waa la haleeshiya bihi weyaan faltaaa bihi wuu haleelaa waduciya ibnahu canugiisa ayaa looga yeeraa laa yamtanicuu min dalika arrinkaasna kama reebtoomaayo falamaa bucia goortii lasoo saaray muxamadun sala allahu calayhi waali waslem bilxaqi hadama nebi maxamed wuxuu dumiyey io shareecadu la imaaday nikaaxa aljaahiliyati jaahiliga nikaaxiisu ayuu dumiyey kullahu dhammaantii ilaa nikaaxa annaasi dadka guurkooda alyowma maanta mooyane baabun fadfar bidaati اddiin tan diinta lah ku guulayso xadiidka ayuu baabkan u baabiyey xadidka laba kun saddex can abi hurayrata waxaa la wariyey radia allahu taala arda can nabi nabigan wxu ka wari sal sl qal nabigan wuxuu yidhi tunkaxu lmar'atu weynid waxaa loo guursadaa liarbacin afar shay ayaa loo guursadaa limaalihaa maalkeeda ayaa loo guursadaa walixasabihaa sharafteeda ayaa loo guursadaa iyo nasabkeeda iyo walijamaaliha quraxdeeda ayaa loo guursadaa iyo walidiiniha diinteeda ayaa loo guursadaa fadfar waxaad ku dadaashaa bidaati diini tan diinleyda oo diinta lah ku dadaal taribat haddii aad sidaa yeeli weyda taribat har dhulacda yadaaka labada gacmood weeyaan oo khasaaraad ku dhacaysa haddii aadan naag diin allahayn aad guursato abashubaacadla caleyh raxmatullahi muxuu dhahay ya markuu ka hadlay dumarkii aan diinta lahayn muxuu dhahay ya mid qaawan oo qoro loo taray maxaa qoorta ku siri madaa quraafi ah si u wadi marka dambe muxuu ku soo khatimay maxamedow rag maxaa qabsaday markay diraca dumarka qaateen waa qarsanayaan ya adoo kharash garow mid kale qalab yihaahdaae war dhir badan waxaa way shaacir alislaam waa fi hada alqarni ilahay jannasi subxana wa tacaala baabu khayr اmataac mataac intaasaan ku joojinayna casirka raalina ahaado almajlis athaamin wasabcuun inta lasoo dhaafay in sha allahu tacaala waa dhib weyn ma jiro waa waxaa iska fudud masaladan ku saabsan huluwiga eh, iyo qofka inuu ku xadgudbaa diinta ilaahi subxaana wa tacaala dhibkeeda ma yar wax badan way keensatay aad u badan sheekha wuxuu noogu sheekeynayey jazahu اllahu khayra masaladan ku saabsan masaladan ku saabsan khawaarijta iyo xilligii labada kun iyo afar boqol iyo afartanka haddaa waxaan joognaa kun afar boqol iyo afartanka soo ma hijrada nabigan markay ahayd kun iyo afar boqol markay ahayd oo nimin nin la dhihi juhaymaan juhaymaan la dhihi jirayoo oo qolyahan inkaarta ay ku dhacday ah uu galay xaramka oo xaramkii intuu afgembi ku sameeyey la wareegay xaramka dhexdiisi un ayuu noogu warramayey waxyaabaha marka aan la yaab waxaa ka mid ah hadda bilowday oo islaamka lagu layna oo wax yacni alxarf waannas lagu baabi'ina habka aad u bilowday anaga markuu bilaabanay waan joognay waana xasuusanaa aadaan u rag badan oo adinkan ma xasuustaan xadgudubkan iyo qaraxyadan iyo islaanlayntan iyo dadka inta masaajidaha looga taga lagu dila xilliga ay bilaabanaysay hadday ahayd waa naqanaa dadka bilaabay mishay ku bilaabatay meelihii waxyaaba ku hadlayeen sidii ay dhihi jireen wixii aad baan u naqanaa aad loo yaqaanaa xaakimku waa gaal kan waa murtad hor allaha allamey kan waa sidaas haakada waxaasuna ninkii marka sheekh wuxuu ka warramayaa xilligaas waa isna joogay xilligaas waa sheekhii eh, kitaabka noo akhrinayey sheekh eh, sheekh eh, axmed ibnu xasan almucallim marka jaamacadda madiine ay dhigan jireen iyo maka madiine makaa joogeen ragga iyagaa ragga xaram gari doon fikraddaas marka mid wax sheegi mid kala usi sharxi kuwa aanan aqoontooda weli aynan meel fiican gaarin oo bilowga ahoo safiinaha iyo arbaciinka iyo hadda loo bilaabay kuwaasa markaa ah lagu qobaa shubahaadkii inyar in yar inyar in yar inyar in yar intay hub aruursanee xaramka shuro iskusiyeen oo xujaydi dad ka soo hariyo meesha joogay iyo musaliintii meesha degnaa iyo ayagii laftirkoodii meesha ku halligeen beytka ilahin xurumaadkiisa ay meel ugu dhaceen kuwan kale ayaga laftirkooda hadda huluwiga sameeyey sheekh marka waxaad noogu warramay arrimihii ay nimankan ay ku bilowdeen kuwan hadda huluwiga wada habka ay ku bilowdeen saan waa asna nafsa shay waxaa ka mid ahaa in culummada weyn aan loo tegin oo dad un da'yar ayaga iswarwaraystaan hoos qodbasiro hoos waxaa ka mid ah in daahirka axaadiista iyo daahirka kitaabka iyo sunnada bas ah lagu dhego oo fuqahadii iyo culimadii waxay waxaan ka yidhaahdeen tafsiir ahaan aan loo noqonin in culammada weyn la yaso in culammada la culamaau sulaan wa waxaa dabadhelif dowladu shaqeeya weeyaan halkaa lagu tuuro horta culimmadii in laga xayuubiyo culiminimadii hebel iyo hebel maxaan ku kala duwan anta rajul wa rajul waxaan xasuusanahay kuwa qaar oo hadda ummadda halliga afkaarta ay qabaan ragga qabi jiray waxaa weeye markaa tira war meeshan culammadaasaa dhahday ama fiqiga ad u sheegtay hum rijaal wa rijaal na'hudu min xayu akhaduu cibaaradaas waxaa laga yaabaa raggiinna inaad wax badan maqasheen ayaga waa rag annagana rag ayaan nahay meel alla meeshay ka qaadan jireen ka soo qaatan an ka soo waa dhaqan la yaqaanay marka dhibkan waxyaabaha keenay xamaaska ziyaadada ah nusuustii oo daahirkii eh, la aado waxaa weyaan cilmi yari khibrad yari dayari iyo diin jacayl iyo janno jacayl ku dar ayadna ya raggan hadda aan soo maraynay oo saxaabada nabigeena sal sl ragg ugu qiimaha badnaa ka mid ah ayaa waxay la soo istaageen wax nabi maxamed uu ku tilmaamay alayh salaa slaam yani faman raqiba can sunatii falays iga mid maahaba ragga ayagaa haddii marka la dayn lahay maxaa dhici laha marka xaalad adag annaga marka ghuluwigeena haysto ama fikri ha gala iyo caqiido ama ha gala cibaado ama dhaqan ummad lala dhaqma ha galo dhammaantiis ayaa keena marka arrimahaas iyaga oo horaan loo soomaro lagu soo haligmay annaga inaan ka taxadirna oo ariiqii nebi maxamed alai slat uu maray aan marna haddii aan ka leexanana falaysa mini ayaa nugu dhacayso marka arrimahaas aan ka taxadirna jazakum khayran ilah waxaan ka baryana subxana wa tacala bismail xusna wa sifaat alculaa inuu camalkeenna ka dhiga mid mubaarak ah oo itibaac iyo raacitaan nabi maxamed alai sla slm lah eh, cilmigaan aan baranaynana mid wejigiisa aan wala qasdayn uu nooga dhigo noona yasiro rabbiga subxaana wa tacaala cumrii barakaysan oo cilmigaan aan ku baranno oon dadka ku barno oon dacwada dad ku gaarsiino ilahay una siiyo wa tacaala muslimiintana meel kastao joogaan nasri iyo gargaar uu siiyo cadowgoodan ilahi subxana wa taala u jibayo ayagana dad midaysan oo xaq ku uu ka dhiga subxana wa tacaala shuruurta dhanna ka badbaadiya ayaa ilaah ka baryaynaa ilah naga aqbal subxana wa tacaala hada wallah aclam wsala allah wslm cala abdi rasul mustafa